alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllah عlى muxamadi wعalى ali muxamed waxaynu ku soo jiray baabkii ku saabsanaa iqtidaa'u nahyi fasaad almanhiyi canhu waxay mashaayikhdu sheegeen manhiyaadku inay u qaybsamaan waxyaalaha la reebay laba qaybood wax daatadooda loo nahiyey oo loo reebay oo marnaba wax markaa amara iyo wax markaa ibaaxii toonna aynay ku tacalluqin oo aan la is-amrin lana bannayn waa manhiyun lidaati kaasi inuu fasaad keensanayo shaki kuma jiro qaybta labaad ee la nahiyey oo la reebay waxay tahay wa qismun manhiyun canhu min wajhin waa qayb gees laga reebay oo laga nahiyey oo nahyi baa gees kaga soo arooray oo ha samaynin ah maca wujuudi amrin bihi amar la amrayaa inuu jiro min wajhin aakhara weji kale laga amrayo oo sina waa loo reebay si kalena waa loo amray laba jihoo kala duwan baa geesna amar kaga soo arooray geesna nahyi kaga soo arooray wa hada alqismu calaa alaai suwar qaybtaasi saddex suuray ku sugan tahay manhiyun canhu lisifati shay loo reebay sifadiisa daraaddeed loo reebay ba manhiyun canhu liamrin laasimin lahu qaybta labaad waa mid loo reebay arrin laasim la ah oo aan ka baxayn oo ka infikaakaynin waa shay mulaazim la'abaa loo reebay shaygaasi kama bixi karo jiim qaybta saddexaad ee qaybta labaad ka midii suurada saddexaad manhiyun canhu liamrin khaarijin canhu waa mid loo reebay wax sifadiisana ka baxsan mulaasimna aan la ahayn oo jihada amarkiiyo jihada nahyigaa kala bixi kara mid walba tusaalayaal buu kaaga keeni doonaa alamhilaةu calى ma taqadama tusaalayaasha yani ku sugan sidaas soo hormartay oo suwarkaa la sheegay ku sugani awala almanhiyu canhu lisifati yani hadihi alamhilaةu calى ma taqadama tani waa tusaalayaashii xaalay tusaalayaashaasi ku sugan yihiin kaa soo hormaray ay ku sugan yihiin oo suurooyinkaa saddexda ah ay ku kala sugan yihiin awalan waxaannu odhanaynaa marka hore ama tusaalaynaynaa marka hore almanhiyu canhu lisifati kii loo reebay sifadiisa daraaddeed baa loo reebay fi lcibaadaati xagga cibaadaadka markaynu ka tusaalayno nahyulxaa'idi gabadhii caadada qabtay in laga reebay weeye can isalaati salaaddii laga reebay wa nahyu sakraani kii sakhraansanaa in laga reebay canhaa in salaaddii laga reebay aydan noqoshaynu ku noqonnay salaada sideeda waa loo amray oo aqiimu salaa amar salaadii la amrayaa ku soo arooray ha yeeshee gabadhii markay ku sugan tahay dhiigga caadada salaaddii markaa waa laga reebay inay salaad tukataa uma bannaana salaaddu sideeda ma'muurun biha ha ahaato mid laysamray laakiin sifada ay ku sugan tahay oo xaydka ah ayaa mancinayoo diidaya inay salaada la timaaddo xaydkaasina waa sifo ay ku sugan tahay xaaid waxaa looga jeedaa almutalabisatu bilxayd baa loo jeeda sifooyinka dumarka ku gaarka ah oo raggu aynay la wadaagin qaacidadu waxay tahay carabiyada ahi taaulfaariqa uma baahna oo xaa'idatun in la yidhaahdo ta'daa taaulfaariqa ee dhadignimadii sheegaysa in la raaciyo uma baahna waayo lab xaydaan jirinba marka hore maadaama lab xayda aanu jirin xaa'idatun in la yidhaahdo xaajo looma qabo murdic baa la mida ah. waa gabadhii wax nuujinaysay murdicatun in la yidhaahdo waxba looma baahnaa waayo lab wax nuujiyaan jirinba qaacidada guud waa caynkaas ha yeeshee culammada nuxaadda qaarkood baa waxay kala farqiyaan ma loo jeed sifadii bay mutalabiso ku taho ku dheehan tahay mise loo jeed sifadaasaa ka dhici kartoo ka suuragal ah oo sha'nigeedaa noocaas ah haddii sha'nigeedaa noocaasoo xaalkeeda ayaa irdaaca ama xayd ah oo xayd ama markaa wax nuujin baa ka suuragala haddii loo jeedo taa'ulfaariqa lama raaciyo laakiin haddii loo jeedo mutalabisay ku tahay oo markan baabay ku dheehan tahay oo xaydkii ay ku sugan tahay ee looma jeedo waa kuwii xaydi jiro sha'nigoodu xaydka ahaa ama xayd ka suuragel yahay ee waxaa loo jeedaa mutalabisatun bilxaydoo markan bay xaydkii ku dhex sugan tahay haddii sidaa loo jeedo ta'da in la raaciya waa laazim bay culammada nuxaadda qaarkood yidhaahdeen waxaanay deliishadeen aayadda uu ilaahay yidhi yowma tarawnaha tadharu kullu murdicatin cama ardacat kullu murdicin lama odhanaa kullu murdicatin baa la yidhi oo ta'di baa la raaciyey lab wax ma nuujiyee maxaa ta'da loo raaciyey taada waxaa loo raaciyey waxaa loo jeedaa mutalabisay ku tahay irdaaciyo isla markaasaabay afka ugu haysaa oo ay nuujinaysaa ee shanigeedaa irdaaca ama irdaac irdaacbaa ka gala looma jeedo marka ta'daa maadaama la raaciyey waxaa laga qaadanayaa xaalka talabuska laga tilmaamayo ilaaba ilaa waa intaada la raaciya ra'yigaa culamada ku tagtay ibnu maalik baa ka mida wa bina'an calaa haada nahyulxaa'idi wuxuu laaziminayaa nahyulxaa'idati in la yidhaahdo waayo yacnii xaydkii mutalabisay ku taho way ku dheehantaa loo jeedaa waa baaliqo inay xaydaa suuragala ah lagama tilmaamayo hadday baaliqo noqoto waxayd ka suurogel yahay laakiin mutalabiso aynay ku ahayn salaad lagama reebin marka liajli dalik wuxuu laaziminayaa nahyulxaa'idati in la yidhaahdo si kale ma dhaqna buu leeyihi saas aawadee waa ka yidhi wama min asifaati bilunhaa yukhas canta in istaghnaa lianna lafda nas waxaysu macna alficli yunwataa tarid kadii hadan murdicat iflan welid labadaa bayd ku odhanaya macnahaasaanu ku tilmaamay culamada nuxaada qaarkood wejigaa may marin oo waxay yidhaahdeen hadday mutalabiso ku tahay ina jaaza wajaazo weeyo ta'da in la raaciyaana bannaan in laga reebaana bannaan haddii looga jeedo shanigeeda sifadaasoo ka suura gala haddii loo jeedana waa laga reebaa ta'da tanna jawaazan baa loo raaciyey bay yidhahdeen yowma tarawnaha eh, tadhalu kulu murdicatin cama ardacat tadhalu kulu murdicatin waa jawaaz waxaana weliba u deliila axaadiista badane ku soo arooray yani markaa xaa'idka ee saxiixaynkiiyo kayrkoodba ku yimi alxaaidatu axaadiistaasi kuma soo aroorin alxaaid baa mar walba la odhanaya marka sidaas ayaa markaa arjaxa inay jaaza wajaaso tahay hadday mutalabiso tahay ra'yiga ibnu maalik waa laga fiican yahay saas aawoodee wax la kuma sugnaa mashaayikhdu siday u isticmaaleen bina'an calaa dalik nahyu lxaa'idi can salaati wa nahyu sakraani canha falaa taqrabu الsalaaةa waantum sukaara sukriga markuu ku sugan yahay ruuxoo sakhraansan yahay salaad inuu u dhowaado waa laga reebay iyadoo salaadda sideeda loo amray sifada sukri ee sakhraannimo uu ku sugan yahay daraaddeed baa looga reebay salaaddii xaggii cibaadaadka laba tusaalo inooga yaal b fi lmucaamalaati mucaamalaadka xaggooda waxaynu ka tusaalaynaynaa ama tusaalaheedu wuxuu ahaaday almihaalu fi lmucaamalaati annahyu can bayci lmalaaqiixi waa reebista la reebay urjiifyadii in la iibiyo la reebay oo xoolihii uu rayda ahaa neefkay uurka ku sidaan kaa iibinayaa in la yidhaahdaa waa manhi oo ma bannaana wadalika lijahaalati اlmabiic nahyigaasina wuxuu u sugnaadoo u dhacayaa shayga la iibinayaa laga jaahil aan la garanayn oo nooc qarara ku jira waxaa uurka ku jira muxuu yahay ma labba ma dhadigba ma laba ma midba ma dhicis buu noqon ma dhammays buu noqon yacni kullu daalika waa wax aan la garanayn marka kararka iyo jahaalada ku jirta daraaddeed baa loo reebay reebistuna waxay ku dhacaysaa in xukun loo ifraadiyo loo gaar yeelaa la diidaya sida in la yidhaahdo uur jiifkan kaa iibinaya hashaasi neefka ay uurka ku siddo ayaan kaa iibinaya intaasaan kaa siinaya ama la yidhaahdo yadana waxaan kaa siiyey intaa neefkay uurka ku sidana waxaan kaa siiyey intaas waayo waxaanay uurka ku sidaa waa wax taabica ataabicu laa yufradu bilxukmi qaacidada fiqhiyadii waxay tahay shayga taabicaa xukum looma ifraadiyo looma gaar yeelo xukum looma ifraadiyo waxaa loo jeedaa tabacnimo waa lagu iibin karaa isagoo aan wax markaa loo gaar yeelin oo hashii dhalaysay iyo hashaan dhalaynin hasha riman iyo hashaan rimanayn dee isku qiimo ma aha waxaa qaalisan marka la iibinaayo ha shariman baa qaalisan ha qaalisanaatee uur jiifka yani markaa wax looma gaar yeelayo jumlada laysku iibinayaa ha shaariman waxaan kaa siinayaa intaas waa bannaanta qiimihii waa ka badanayaa qiimaha hasha aan rimanayn laakiin waxaa la diidayaa uurjiifka in loo gaar yeelo ama neefka ay siddo in markaa loo gaar yeelo xukum walow haba la wada iibiye oo la yidhahdo uurkana intaasaan kaa siiyey waxay uurka ku sidana intaasaan kaa siiyey yadana intaasaan kaa siiye ama la yidhaahdo waxay uurka ku sida keliyaan kaa iibiyey labada mid waliba waa mamnuuc ataabicu laa yufradu bilxukmi marka malaaqiixdaas iyadoo iibka sidiisa loo banneeyey wa axalla allaahu lbayca oo baycu xalaal yahay haddana sifada ay ku sugan tahay daraaddeed baa nahyigu ugu dhacaya oo ay tahay shay majhuulah oo aan la garanaynin dhicis iyo dhammays wuxuu noqon doono iyo wuxuu yahay toonna aan la garanayn marka nuuc qararaa ku jira aaniya almanhiyu canhu limrin laazimin lahu suurada labaad tusaalaheedu wuxuu ahaaday ama aynu ka odhanaynaa ama tusaalaheedu wuxuu ahaaday almanhiyu canhu kii la reebay oo la nahiyey liamrin laasimin lahu waxaa loo reebay shay laasim la ah aawadii baa loo reebay alif fi اlcibaadaati annahyu can الsawmi yowma alciidi tusaalaha cibaadaadka gudahooda ku saabsan loona tusaalaynayo qaybta labaad oo ah almanhiyu canhu liamrin laazimin lahu annahyu waa reebista la reebaayo can isawmi soomka yowma alciidi maalin ciida la soomo la reebaayo lima yalzamhu min alicraadi waxaa loo reebayaa lima yelzamuhu waxa ka laazimaya oo ka dhalanaya daraaddeed oo min alicraadi jeesi laga jeestay ah can diyaafat illaahi fii dalika alyowm martisoorkii ilaahay laga jeestay maalintaa gudaheeda uu dadka martisooray oo bimacnaa cuna oo cabba uu yidhi ayaamu aklin wa shurbin waa ta axaadiista ku soo aroortay marka maalmaha ciidda in la soomaa ma bannaana nebiguna salى اllahu alayh wasalam axaadiista ayuu ku nahiyey can sawmi yowmi اlciid wakada ayaamu tashriiqana waa nahyey xadiikan ayaamu aklin wa shurbin mal ayaamu tashriqaaba ku saabsanaa b fi lmucaamalaati annahyu can bayci lmuslimi annahyu can bayci lcabdi lmuslimi likaafirin tusaalaha mucaamalaadka ku saabsan qaybtaa labaadna loo tusaalaynayo shayga loo nahiyey liamrin laazimin lahu annahyu waa reebista la reebay can bayci lcabdi addoonka in la iibiyo waa masdaru mudaafun limafcuulih baycu addoonku ku dhacaya addoonkaasoo almuslimi mid muslima ah likaafirin gaal laga iibiyo idaa lam yactiq calayhi wa haddaanu ka xoroobin addoonkii muslimka ahaa in gaal laga iibiya ma bannaana waayo wilaayu ku yeelanaya oo nooc idlaala ah qofkii muslimkaa ah ugu sugnaanaya hadduu gaal markaa sayid u noqdo oo yeesho ilaahayna wuxuu yidhi walan yajcal allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila adoonkii muslimka ahaa gaalka waa laga iibin karaa hadduu ka xoroobayo ka xoroobaayo waxaa loo jeedaa maxram buu u yahayoo isla markuu iibsado ayuu xor noqonaya oo inuu addoonsadaa uma bannaanaanayo maxram buu u yahay oo kale tumaatig ahaan buu isaga noqonayaa xor kaasoo kale waa laga iibinaya ee haddaanu ka xoroobaynin lagama iibinayo limaa fiihi waxa ku sugan daraaddeed baan looga iibinayninoo min wilaayati alkaafiri limaa fiihi waxa ku sugan daraaddeed baan looga iibinaynin oo min wilaayati alkaafiri gaal wilaayadiis yacni markaa ah cala almuslimi almabiic muslimkii la iibiyey uu weli u noqdo oo wilaayo iyo mas-uuliyad uu ku yeesho marka iibka laga iibiyo iyo ma kala baxayaan yani wilaayo inuu ku yeelanaya sifa uma aha ha yeeshe waa arin laazim lahan ka infikaakeeno ka baxay ta cibaadaadka uu ka tusaaleeyeyna waa saas soonka sidiisa waa loo amray laakiin maalin ciid khusuuskeed in la soomaa waa mid manhiyo xaaraan ah soonka maalin ciid la soomayaana nahyigaasi wuxuu u dhacayaa shay daatadii iyo sifadii labadaba ka baxsan ha ka baxsanaadee wax mulaazim la aweey oo waxaan kala baxaynin in ciid la soomo iyo in martisoorkii ilaahay la aqbala isma waafaqayso mana kala baxayso in ciid la soomo iyo martisoorkii ilaahay in laga jeesto marka waa arrin mulaazim la'ah daraaddeed baa nahyigu u dhacaya ثالثا almanhiyu canhu liamrin khaarijin canhu waa mid la reebay liamrin khaarijin canhu arrin daatada iyo sifada labadaba ka baxsan mulaasimna aan la ahayn oo ay kala bixi karaan labada jiho waa inay islaazimayn alif fi اlcibaadaati annahyu can اlwuduءi bimaaءin maqsuub tusaalaha cibaadaadka gudahooda ku saabsan laga tusaalaynayo ee loo tusaalaynayo qoladaa ee loo tusaalaynayo almanhiyu canhu liamrin khaarijin canhu annahyu can اlwuduءi waa sida reebista la reebay weysada lagu weysaysto bimaa'in maqsuubin biyo la boobay lagu weysaysto aw isalaati ama salaadda in la nahiyey oo la reebay fii ardin maqsuubatin dhul la boobay lagu tukado la reebay oo dhul la boobay in lagu tukadaa iyo in lagu sugnaadaa toonna ma bannaana biyo la boobay in lagu weysaystaana ma bannaanoo lagu tahaaro qaataa wa bayaanu kowni nahyi nahyigu ahaanshuhu ahaaday caddaynta la caddaynaayo liamrin khaarijin canhu arrin markaa daatadiisa iyo sifadiisa iyo mulaasimkiisaba ka baxsan mid u sugnaaday uu ahaaday caddaynta la caddaynaya ana annahya waa in nahyigu laa linafsi اlwudu weysada lafteeda u dhici maayo oo daatada weysada la reebi maayo walaakin liannahu xaqun lilkhayri ha yeeshee waxaa loo nahyay oo loo reebay biyahan baa waxay ahaadeen xaq cid kale leeyahay waa xaqulghayr laa yajuusu isticmaaluhu bigayri idnin ma bannaano in la isticmaalaa idan la'aan in lagu isticmaalaa ma bannaana fa sawaaءun fiihi waxa isku mida alitlaafu biwudu in biyaha lagu itlaafiyo lagu baabi'iyo ama lagu tegsiiyo biwuduu'in weyso aw biiraaqatin ama daadin in lagu tegsiiyo aw hayri daalika ama wax kale in lagu tegsiiyaa waa isku mid sawaa'un dabadeed waxyaalaha markaa taswiyada la simaayo am in laysugu cadfo ba afsaxa mashaayikhdu aw bay isugu cadfeen laakiin sida fasaaxada badan lih waa in am laysugu cadfo wytadixu laka alfarqu bayna almanhiyi canhu lidaatihi wاlmanhiyi canhu liamrin khaarijin canhu wuxuu ku caddaanayaa adiga farqigu bayna almanhiyi canhu kii la reebay lidaatihi daata ahaantiisa daraaddeed laf ahaantiisa daraaddeed baa loo reebay iyo wlmanhiyi canhu kii markaa la reebay liamrin arrin daatadiisa ka baxsan ayaa markaa loo reebay biاlfarqi bayna almaaءi اlmutanajisi wاlmaaءi اlmaqsuubi farqiga u dhaxeeya biyaha nijaasoobay iyo biyaha la boobay farqiga u dhaxeeyo kalay kuugu caddaanaysa adda lidaatihi bay cabireen se waxay u jeedaan yani sifadiisa daraaddeed ama wax mulaasim la ah yani markaa loo reebay marka tacbiirka lidaatihi uma jeedaan noocii hore e yani markaa almanhiyaatu calaa qismayn markuu ku yidhi qaybta hore uu hormariyey laakiin saddexdan suure ee dambe oo kii sifadiisa loo nahiyey iyo ka shay mulaasim laah loo nahiyey labadaa qaybood iyo qaybtan dambe ayuu markaysagaa kala gaar yeelaya marka hadda muraadka uga jeedaa bayna almanhiyi canhu lidaatihi waa lisifadiisii ama marka waxa weeye liamrin mulaazimin lahu labadaa mid bay u dhici biyaha mutanajiska ana biyanimada daraaddeed looma reebin laakiin sifada najaasadae ku sugan daraaddeed baa loo reebay ama mulaazim ka cabir ama sifo ka cabiro sifada inay u dhowday marka biyihii la boobay shay sifadii iyo laazimitaankii labadaba ka baxsan ayaa loo nahyo loo reebay laakiin biyihii najaasoobay sifada najaasadae ku sugan daraaddeed baa loo reebay farqigu markaa wuxuu ku caddaanayaa kan la boobay haddii laguu idmo lagu fasaxo oo la yidhaahdo waar waad iga boobtay laakiin waxa weeye hadda waan ku cafiyey ee iska qaado isagoo raalliya ah u saa ku yidhaahdo dee waxay noqonaysaa inay bannaanaato in lagu weysaystaa waayo idnigii iyo raalli ahaanshii iyo oggolaanshii dib buu ka yimi laakiin kan mutanajiska biyaha nijaasoobay sinaba iyagu ku bannaanaan maayaan biidnin walaa bihayriha waayo nijaasadii iyo biyihii waa islaazimayaan ama sifa isula yihiin fi lmucaamalaati tusaalaha mucaamalaadka gudahooda ku saabsan loona tusaalaynayo noocaas ama suurada liamrin khaarijin canhu annahyu can ilbayci waa sida reebista la reebay iibka bacda annidaa'i yacni adaanka dabadeed wax la iibiyo lisalaati aljumucati salaada jimce loo addimo wadaru lbayc yani waa min qabiil اlأwaamir ha yeeshe culammadu markay baabkan joogaan oo kale nahyi bay ka cabiraan misaal ahaan bay uga jeedaan laakiin marka lagu socdo qowlka odhanaya ila tusaalayaasha hal qowl baa wax lagugu tusaalayn karaa in amarku yahay nahyun can diddihi amaba inuu tadammunaayo marka la yidhaahdo macno nahyina waa iskaga jira alamru bishayi nahyun can diddihi haddii la yidhaahdo amaba waa tadammunaya marka la yidhaahdo macno nahyina waa ku jira wa bayaanu kwnihi ahaanshihiisuu ahaaday caddaynta la caddaynayo liamrin khaarijin canhu arrin daatadiisa ka baxsan bimacnaa sifadiisa iyo mulaasimkiisaba ka baxsan mid u sugnaaday uu ahaaday nahyigu ana albayca waa in baycu ama iibku qad istawfaa uu oofsadoo dhammaystirtay shuruudahu shardiyaashiisii buu dhammaystirtay walaakinahu ha yeeshee madinatun lifawaati salaati wuxuu loo loofilaan u yahay salaadii inay tagto kamaa ana fawaata asalaati qad yakuunu liciddati asbaabin ukhra salaadda tegitaankeeduna waa dhici kartaa bayca inay ku tagto oo ay yani lagaga mashquulo sida salaaduba ay ugu tegi karto asbaabo kale oo aan ahayn bayca ayaa dhici karta baycana inay ugu tagto marka arrin eh, ka ah marka arrin khaarij ka ah daraaddeed baa loo nahyo loo reeba baycaas loo reeba oo mulaasim lama aha sifana uma aha lama odhanaayo salaadda tegitaankeed iyo bayca islaazimaya oo qofku khudbaddii iyo markaysagaa salaaddii inuu ka habsaamo iyo iibka uu wakhtigaa wax iibiyaa yacni waxa weeye waa shay mutalaazimaanoo waa laba aan kala bixi karin way kala bixi kartaayoo asbaab kaley ku dhici kartaayoo waxyaalo kalu ku mashquuli karaa salaaddu kaga tegi kartaa waana dhici kartaa salaaddii inay kaga tagto iibka uu wax iibinaayo marka arrin khaarij ka ah ayuu markaa u dhacayaa markaa nahyigu oo bayca waxaa loo nahiyey waa madina lifawaati salaati waljumhuuru culammada badankoodu calaa ana anahya fii hadihi suurati waa in nahyiga suuraddan gudaheeda ku saabsani laa yaqtadii alfasaada aanu fasaad keensanaynin jamhuur lama yidhaahdee waa jumhuur oo jiinku waa godan yahay lianna nafsa almanhiyi canhu waayo ka la reebaya laftiisa wahuwa albaycu waa iibke saalimun min mubطilin wahuwa albaycu waa jumla muctarida saas aawadeed annada markaa waxa weeye isimkeedii iyo khabarkeedii buu soo kala dhex galay lianna nafsa almanhiya canhu ka la reebayo laftiisa wa huwa albaycu waa jumla muctaridee waa bayca weeyaan ka la reebayaaye saalimun wuxuu ka nabadgalay min mubطilin wax buriyo waa ka nabadgalay wanahyu nahyiguna lidalika alkhaariji shaygaas ka baxsan daraaddeed buu nahyigu u dhacaya oo iibkii waxa loo nahiyey daatada iibka ma aha sifadiisa wax ku sugan ma aha wax mulaasim la'ahaan ka infikaakaynin ma aha waa madinno inuu fawaatu salaati u yahay faljihatu munfakatun jihadu waa mid ka baxaysa wey ay jihatu sixati اlbayci can jihati tawajuhi nahyi ilayhi ay munfakatun can jihati tawajuhi nahyi ilayhi jihada baycu inuu asaxayo waa ka baxaysaa jihada nahyigu inuu u soo jeestay oo iyada markaa uu nahyigu ku dhacaayo labada jiha kala baxaya culammada jamaahiirtu saasay qabaan oo ay ka mid yihiin a'immada saddexda ahi imaamu shaafici iyo imaam malik iyo imaam abu xaniifa wa cinda axmeda ana annahya yaqtadi اlfasaad imaam axmed agtiisana waxaa ku sugnaatay inuu nahyigu fasaad keensado lianna annahya maxaa yeelay nahyigu yaqtadi alciqaaba wuxuu keensanayaa ciqaabis wasixata taqtadi ahawaaba asixitaankuna waxay keensanaysaa hawaab ajarsiin falaa yusaabu lama ajar siinaayo wa lamana ciqaabaayo ama maca an yucaaqaba in la ciqaabo lala qabo fii waqti waaxidin wakhti keliya bisababi camalin waaxidin camal keliya daraaddii lagu ciqaabayo laguna sawaabinayo mas'alada mashaayikhdu halkan ay kaga waramayaan waxay ku saabsan tahay waxyaalaha la nahiyey oo daatadeeda aanu nahyigu u dhacayn oo ama sifadeeda ama wax mulaasim la ahaan ka baxaynin ama wax khaarij la ah ama wax khaarij ka ahoo ka baxsan sifada iyo mulaasamadaba ka baxsan oo nahyigu u haddii nahyigu u dhacayo sifada ama shay mulaasim laah uu dhacaayo nahyigu inuu fasaad keensanayo shaki kuma sugnaan labadaa qaybood oo manhiyun canhu lisifatihi fasaad buu keensanayaa manhiyun canhu liamrin laazimin lahuna fasaad buu keensanaya qaybtii hore ee almanhiyu canhu lidaatihi inuu fasaad keensanayo shaki kuma jiro bacdi baa ilaaqay oo yidhi xanafiyadu nahyigu inuu fasaad keensado ilaaqan maba qabaanba walow shayga daatadiisaba ha loo reebe qaar baa saa u ilaaqay oo waxay yidhaahdeen bacdigood abu xaniifa wuxuu ku tacliilinayaa bay yidhahdeen oo ku sababaynayaa nahyigu inaanu fasaad keensanin shayga reebista la reebo baa laga fahmayaa in sixa ka suuragal tahay haddaan sixa ka suuragal ahay in la reebaaba ma dhici karteen oo sixada waxaabuu ku tacliiliyeen bay yidhaahdeen wuxuu ku tacliiliyey nahyiga daraaddii laakiin wejigaasi jayid ma aha waana waxyaalo laga laazimiyeye shiikhu ma odhan ee nooca waa laysla ogol yahay xanafiye iyo khayrkeedba haddii daatadiisa loo nahiyey inuu fasaad keensanaayo halkaa iga dhig haddii sifadiisa loo nahiyey ama arin mulaazim la'a loo nahiyey ama arin labadaaba ka baxsan loo nahiyey xaalka caynkaasa xanafiyadu khilaaf bay soo arooriyeen oo waxay yidhahdeen sifadiisaba ha loo nahiye fasaad iطlaaqan ma keensanayo waxaynay markaa ka reebayaan suwarka qaarkood baa ka muuqata inay marayaan calى sabiil mihaal waxay leeyihiin hadduu ruux nadro qolada xanafiyadu oo maalin ciida inuu soomuu ku nadray waxay yidhahaan nadarkii waa guntama ha yeeshee ciiddii soomi maaye bedel maalin kaluu soomayaa oo waxaan odhanaynaa ciid ha soomine maalin kale soon nadarkuna waajib buu kugu yahay inaad oofisaa ah. hadduuse yeeli waayo oo ciidda lafteeda soomo waajibka waa ka dhacay waa qowl ra'yi iskaga dhisan laa daliila calayh jamaahiirta culammadu labada suuree hore manhiyun canhu lisifatih iyo manhiyun canhu liamrin laazimin lahu labadaa qayboodba inuu fasaad keensanayo way qacinayaan ha yeeshee suurada saddexaad oo manhiyun canhu liamrin khaarijin canhu waxay leeyihin kaasi fasaad keensan maayo ee wuxuu noqonayaa in la yidhaahdo yasixu maca alismi waa asaxayaa dembi la jirkii buu asaxaya calaa sabiil mihaal ruux baa wuxuu ku weysaystay biyo uu boobay biyihii waa daahir mutahir ah ha yeeshee inay mulkulkhayr tahay oo uu khasbi ku soo gashayoo idan aanu u haysanin ayaa loo mancinayoo loo reebay weysadii way asaxday dembigii boobistana waa u sugnaadeen waxaa la mida ruuxii baa wuxuu wax iibiyey iyadoo jumca ku waajibay oo dadkii ahlu jumcaha uu ka mid ahaa ayuu wax iibsaday ama wax iibiyey iyadoo adaankii labaad la addimay ee khatiibku uu mimbarka saaraa dadku jumcadu ka dhacday kama mid ahaa ahlu jumcihii jumcadu ku waajibay aan cudurdaarka lahayn buu markaa ahaaday wuxuu noqonayaa baycaasi inuu asaxo dembigiina inuu leeyahay yasixu maca alimi ashyaa badan oo manhiyaadka ka mida ayay culammadu yidhaahdaan shaygaasi waa asaxayaa yani dembi la jirkii buu asaxaya wuxuu ku dhisan yahay ra'yiga jumhuurka mashaayikhdu waxay u iilanayaan sida imaam axmed mashhuurka ka ah oo inuu nahyigu calal liطlaaq fasaad keensanayo marka bal sidooda aan horta maro waxay u cuskadeen ama u deliishadeen sida imaam axmed tacliil iyo axaadiis tacliilkay u deliishadeen waxay tahay nahyigu inuu fasaad keensanayo waxa ku tusinaya nahyigii ciqaab baa ka imanaysa oo ciqaab buu sababayaa sixadiina sawaab ama ibaaxo ayay sababaysa camal keliya wakhti keliya in ruux lagana sawaabiyo laga ajar siiyo laguna ciqaabo ma dhici karto sawaabku wuxuu ka imanayaa waxyaalaha cibaadaadka ah wakadaa wixii wasiilo u noqdaana waa soo geliya marka camal keliya ruux in wakhti keliya camal keliya sababtii in laguna sawaabiyo laga ajar siiyo laguna ciqaabo ma dhici karto dee jiha waaxide a ah baan lagaga sawaabinayn lagana ciqaabayna laba jihoo kala duwan oo jihana nahyi kaga soo arooray jihana amar kaga soo arooray maanic kuma jiro in lagu ciqaabo jihana lagaga ciqaabo jihana lagaga sawaabiyo ee jiho waaxide ah ayaynay noqonaynin sawaab iyo ciqaab inuu ka yimaado tanna jiha waaxida a labada jiha kala infikaakayoo kala baxaya markaa tacliilkaa uma sallimayaan jamaahiirtu aladillau calى iqtidaai nahyi اlfasaada daliilada ku tusinaya inuu nahyigu fasaad keensado baa halkanna lagaga hadlaya wa hiya kasiiratun waa fara badan tahay bay mashaayikhdu yidhaahdeen minhaa qowluhu calayhi asalaam waxaa ka mida ah hadalkiisuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam fi lxadiisi saxiixi uu ku yidhi man camila camalan ku kastooo sameeyo camal camalkaasoo laysa calayhi amruna amarkayagu aanu ku sugnayn oo aanu waafaqsanayn fa huwa raddun camalkaasi waa mid lagu radinayo saaxiibkiisaa laga aqbalay caamilkii baa lagu radinaya aan laga aqbalay ay marduudun wma kaana marduuda calى faacilihi fakaأnahu lam yuujad wixii lagu radinayo aan laga aqbalayn ciddii u saaxiibka ahaana wuxuu ka dhigan yahay sidii waxaan markaa la helin oo aan jirin oo kale ka dhigan yahay waraddu radinta ama celintuna idaa udiifa ila alcibaadaati marka loo tiiriyo cibaadaadka oo la yidhaahdo cibaadadaasi waa marduudo iqtadaa cadama alictidaadi biha wuxuu keensanayaa inaan la tirsanaynin wa idaa udiifa marka loo tiiriyo ila alcuquudi caqdiyada ama mucaamalaadka marka loo tiiriyo iqtadaa wuxuu keensanayaa fasaadaha wa cadama nufuudiha inay faasido tahay oo aynay asaxayn aynay fulaynna ayuu markaana noqonaya taa waa deliishadeen xadiiskaa waa deliishadeen wa minha amruhu salى اllahu alayh wasalam waxaa kaloo ka mida amarkiisuu nebigu salى اllahu alayh wasalam amray bilaalan bilaal uu amray xiina ishtaraa saacan min atamri markuu iibsaday saac timira min atamri اljayidi oo timirta wanaagsan ka mida bisaacayni laba saac ku iibsaday oo min aradii'i timirtii xumayd ka mida biraddihi inuu celiyo uu nebigu salى اllahu alayh wasalam amray wa iclaamuhu iyo ogeysiintiisuu nebigu salى اllahu alayh wasalam ogeysiiyey weeye bianna dalika caynu riba inay taasi tahay ribada lafteedii markaa nahyigu inuu fasaad keensanayaa laga qaadanaya wa minha ana asaxaabata kanuu yastadiluuna cala alfasaadi biاnnahyi waxaa kaloo ka mida adiladay u deliishanayaan ana asaxaabata saxaabada nebigu salى اllahu aleyh wasalam kaanuu waxay ahaayeen yastadiluuna qaar deliishada cala alfasaadi fasaadka ama faasidnimada waxay u deliishan jireen binnahyi reebista la reebay kaistidlaalihim waa sida deliishadkooda ay deliishadeen calaa fasaadi cuquudi riba caqdiyada ribadu inay faasido taho inay asixin biqowlihi sal اllahu alayh wasalam ay u deliishadeen hadalkiisuu nebigu yidhi sal اllahu alayh wasalam laa tabiicu dahaba bidahabi ila mislan bimislin xadiiska saxiixaynka laa tabiicu ha iibinina adahaba dahabka bidahabi dahab ha ku iibinina ilaa mislan bimislin xaalay mutamaasilan yihiin mooyaane oo isla eg yihiin mooyaane mar kale ha isku iibinina wa calaa fasaadi nikaaxi lmuxrimi iyo daliishadkay saxaabadu u deliishadeen ninka muxrimka ah guurkiisu inuu faasid yahay wakhtiguu muxrimka yahay uu guursado binahyi canhu reebista uu nebigu reebay ay u deliishadeen xadiiska muslim saxiixa ku soo oo nin baa waxa uu yidhi isagoo carafo jooga ayuu nin amiiruu cid u diray oo xajka markaa mas-uul markaa ka ahaa dabeedna wuxuu yidhi igu yeedha inankaygii baan markaa eh, inan u guurinayaay ha nagala soo qayb galo carafana waa joogaan markaasuu farriin ku celiyo wuhi ninkani waa nin acraabiya riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegayaan waa ciraaqi waxaanu arkaa buu nin acraabiyo reer miye inuu yahay bimacnaa nimaan shareecadii si fiican u garanayn markaasuu xadiidkii farriin ugu dira nebigu sala allahu aleyh wasalam waxa uu yidhi laa yankixu اlmuxrimu muxrimku wax ma guursado yacnii yaanu guursanin waa nafyun yuraadu bihi nahyu markaa nahyiguu deliishaday ahlucilmiga qaarkood kitaab bay ka alifeen mas'aladan oo alxaafid alcalaa'i alxaafid alcalaa'i waxa uu leeyahay kitaab la yidhaahdo oo maطbuuca taxqiiq اlmuraadi fi ana الnahya yaqtadi اlfasaad waana kitaab maطbuuca weeye mas'aladan ama suuradan culammadu ay isku khilaafeen sida imaam axmed mashhuurka ka ah xanaabilada badankooduna ay mareen waa inay iطlaaqayaan dhammaan nahyigu inuu fasaad wada keensado xataa suuradda dambe laakiin sida saxiixii waxay tahay siday jamaahiirtu ku tageenoo suuradda dambe inaynay fasaad keensanaynin ayaa saxiixa nahyigan laga hadlayo nahyigu fasaad ma keensanayaano waa nahyiga taxriimka ahe hadduu nahyi karaahiyatu tanziiha yahay inaanu fasaad keensanaynin waa laysla garanaya layskuma khilaafsana laakiin nahyiga taxriimka keensadaa fasaad ma wada keensanaya mise ma wada keensanaya weeye khilaafku adilada u daliilka ah nahyiga bacdi ka midii inaanu fasaad keensanaynin waxaa ka mida xadiiska uu nebigu yidhi salى اllahu alayh wasalam laa talaqaw ljalaba faman tuluqiya fashturiya minhu faإida ataa sayiduhu الsuuqa fahuwa biاlkhiyaar rawaahu muslim min xadiisi abi hurayra nebigu salى اllahu alayh wasalam wuxuu reebay dadka badeecooyin markaa meel kale ay ka soo iib geeyeen wada ama xoola ha ahaadeen ama bucshurad kale ha ahaadaane waxay iibinayaan inaan laga hor tegin intaynay suuqa soo gaadhin oo iyagaan suuqa soo gaadhin inta laga hor tago aan halkaa wax lagaga iibsan waa nahyi waxay madinno u tahay harar in la kediyo oo qiimo shaygu aanu joogin in laga siisto kii haddaba sidaa lagu sameeyey ee inta laga hor tegey isagaan suuqa soo gaadhin wax laga iibsaday markuu suuqa yimaado khiyaar buu leeyahay markaa nebigu ma odhan waa baatil sala allahu alayh wasalam khiyaar buu yeelanayaayo hadduu doonana baycii waa ka noqon karaa haddii la doonana sidii baa lagu asixinaya sidii baa loo daynaya bayc dambe u noqdana lama odhan waa dliil daliil labaad nebigu wuxuu yidhi salى اllahu عalيyه wasalam laa tusaru اlإbila wاlghanama faman ibtaacahaa bacdu fainahu bikhayri nadarayni bacda an yaxlubaha muttafaqu calayhi min xadiisi abi hurayra walimuslimi fahuwa bilkhiyaari alaaaa ayaam neefkii la iibinayee irmaanaa in la soo gaaxiyaa la diiday waa nahyi marka inta la soo gaaxiyo dabeedna la liso waxaa la is waa caana badan yahay oo harar baa meesha iman kara kedin hadday haddaba dhacdo oo cidi intay soo gaaxiso sidaa ay samayso oo dee sidaa cid looga iibiyo marka dambe uu liso wuxuu leeyahay khiyaar buu leeyahy xadiisku wuxuu sheegaya saddex maalmood buu khiyaar leeyahy inuu baycaa sidaa u daayo iyo inuu ka noqdo dee lama odhan mar leyba waa bail waana nahyi labada xadiisba xujay ku yihiin ra'yiga mashhuurka ka ahe ka caanka ah imaam axmed siday ahlucilmiga qaarkood tilmaameen culamada qaarna ijmaac bay ku soo naqliyeen baycul musaraati inuu asaxayo haddii waxa weeye markaa khiyaar inuu ka noqdo aanu qaadanin khiyaarkuna baycioo asaxay baa laga noqonayaa sharcigu khiyaar u siiyey cadamu sixa khiyaarka laga qaadan maayo inuu saxiix yahay culamada qaar baa ijmac ku soo naqliyey marka adiladaasi waxay caddaynaysaa inaan nahyigu dhammaan fasaad wada keensanin ee suwarka qaarkood laga reebayo ha yeeshee taxqiiqulmanaadkiiyo sida marka masalada loo dabaqaayo ma labada jihaa kala munfaki ahoo kala baxaya mise ma kala baxayaan ijtihaadku taasuu ku dhisan yihi imaam axmed laftiisana waxaa laga soo naqliyey hadduu ninku ku tukado maro xariir ah salaaddii inaynay baatilo ahayn oo dembi la jirhkii ay ansaxayso shanqiidu wuxuu ku odhanayaa mudakirada arrinka ku saabsan maro xariira inuu ninku ku tukado iyo biyo la boobay inuu ku weysaystaa waa isku mid buu odhanaya ee imaam axmed wuxuu arkay noocan markaa biyaha la boobay weysaysiga lagu weysaysanayo labada jiha inaynay kala baxaynin tan kalena inay labada jiha kala baxaysunbuu arkay waa arrin tadbiiqa ku saabsan ee qaacidada musallam ka dhig haddii jihada nahyi iyo jihada amarku kala baxayaan inaan nahyigu fasaad keensanaynin yadoo waxaad ka dhigtaa qaacido musallama ah arinka tabiiqa ku saabsanna ma siday ku sax tahay mise siday ku sax tahay weeye waxa la ysku hayaa saasuu u dhigay calaa kulli xaal yani sida jamaahiirtu ay ku tageen ayaa qowlkoodu qawisan yahay culammada badankooduna ay ku tageen imaam axmedna riwaayaad kala duwan ayaa laga sheegay laakiin riwaayada cadamu sixada abaa mashhuuro ah oo inay fasaad wada keensanaysaa halkaah inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub